بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه baabu alaaniya weelka baabkiisii haadaa maxallo wa jamiicu alawaani mubaaxa weel siduu u dhan yahayba waa bannaan yahay wa jamiicu alawaani weel dhammaantii mubaaxatun tii bannaan weeye ilaa aaniyata adahabi weelkii dahabka mooyaane iyo walfida weelkii fidada mooyaane iyo kii fiihi uu ku sugan yahay shay-un shay oo minhumaa labadooda ka mid a ah dahabka iyo fidada ila alyasiira intii yarayd mooyaane ee min alfidati marka fidada iyo lacag ahaan ka samaysnayd oo macdanta noocaa fidada loo yaqaano ah oo lilxaajati u sugnaatay xaajo darteed wa liqowlihi sala allahu alayh wasalam waa qowlkii nebigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tashrabuu fi aaniyati aldahabi walfida waxa ku cabina laa tashrabuu ha ku cabina fi aaniyati aldahabi weel dahaba waxaa ku cabinaya walfidati weelfida ah walaa ta'kuluu waxna ha ku cunina fii suxaafiha sanxiyadeeda iyo weelkaa markaa cuntada lagu guranayo xeedhooyinkeeda iyo waxyaabaha la midka ah waxbaha ku cunina fa innahaa iyadu dahabka iyo fidadu lahum iyagay u sugnaatay gaalada fi fidunyaa adduunyada walakum idinkana way idii sugnaatay fil aakhirati aakhiro ayay idii sugnaatay muttafaqun calayhi waxa uu tilmaamayaa musanifku raxmat ullaahi calayh baab had iyo jeer halkan ay ku sheegaan fuqahadu baabudahaara marka la joogo oo awani la yidhaahdo weelkii weelka halkan waxay ugu sheegaan had jeer dahaarada biyo lagu dahaaro qaadanayo ama fii bacdi alaxyaan xitaa ciid marka lagu dahaaro qaadanayo lafteeda waxaa dhici karta inay weel u baahato oo biyuhuna asal ahaanba weel bay u baahan yihin ciidduna waa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood oo qofka ay dhib ku tahay halkii ciiddu taallay inuu u socdo oo xanuun iyo wax la mida jiro in weel loogu soo qaado waa suure maadaama ay sidaa tahay oo markuu maydh u baahdo weel u baahanaya biyo loogu shubo markuu weyse u baahan yahay weel u baahanaya biyo loogu shubo ayay waxay tilmaamaan fii hada albaab ku sheegaan weelka wixii bannaan iyo wixii aan bannaanayn waayo waxay yidhaahdaan waa wasaa'ilun wasaa'il liahaara waa wasiilo wasiiladeedu biyo u sugnaatay dahaarada dahaaradii maxaa wasiilo u noqonayo shalay aynu soo aragnay biyo iyo ciid baa lagu dahaaro qaadanayay oo wasiilo iyo dariiq u ahaa dahaarada lafteedii ta noocaasi ah ayay wasiilo usii tahay bay yidhahdeen oo ciiddii iyo biyihii baa usii baahanaya weel marka waa waa wasaa'il wasaa'ilu dahaara wasiiladii dahaaradoo ciid iyo biyo ah ama wixii la mid ahee maalan dee nijaasada lagu suulinayo min baabi isaalati najaasa hadday xajarulistinjaa tahay iyo hadday daabiqii wax lagu magdayey tahay waxay doontaba ha noqotay waxaa dhici karta bay yahdeen inuu weel baahdo sida awadeed bay baabkan ugu keenaan marka weelkiibuu inoo sheego wuxuu yidhi weel siduu u dhan yahayba wuxuu doona ka samaysnaado macdanta ugu qaalisan hadduu raba ka samaysnaado ile dahabka iyo fidada waa laga qaalisan yahay wuxuu raba ka samaysnaado weel siduu u dhan yahayba waxa weeye waa mubaax haddii aanu weji kale oo xaqulqayr ah oo maalan cid kalaa leh aanu kaaga xaaraantinimoobin ama waxa weeye israaf iyo xadgudub inuu talax tag yahay iyo weji kale haddaan lagugu diidin weel oo dhani waa bannaan yahay wixii aan ka ahayn weelka dahabka iyo fidada labadaa macdanood weelka ka samaysan lama ogola in wax lagu cabo ama wax lagu cuno ama wujuuhulisticmaal oo kale loo isticmaalo cala alqowli saxiix ma bannaana wuxuu ka soo reebay oo qura weelkii haddii loola baahdo fido wax yaroo ka mid ah sida meeluu ka jaboo kale in yaroo fidaa in lagaga laxaamadaynayo lilxaajana ay tahay oo ziino iyo kuqurxin iyo qaabab kale aanay ahayn xaaladda noocaasiya waa bannaanta laakiin dahab xitaa in lagu laxaamadeeya ma banaana oo dahabkii isaga halkaa inaga dhig fidadunbaa waxaa ka bannaan weelkii caadiga ahaa haddii meel lagaga islaaxiyo oo lagaga hagaajiyo arrintaasina ay xaajo tahay oo dani keensato taasi buu tilmaamay waxaana u daliishaday xadiiska nebiga sala allahu aleh wasalam ee saxiixaynka ee nebigu tilmaamay waxa ku cabbina weel dahab iyo fida ah oo macnaha wax cabbitaana ha ku samaynina inaad ku weyse qaadataan iyo inaad ku maydhataanna waa la mid xeedhooyinkeeda iyo sanxiyada iyo waxyaabaha cuntada lagu qurtana magacay doontoba hal ahaatee waxa weeye weel cunteedkana markaa ha ku cunina oo weelka markaa laga sameeyo oo cunto markaa loogu talagalayna waxa ku cunina maxaa yeelay gaaladu iyaga ayaa iskale fi dunya marka waxaa looga jeedaa waa waa bayaan lixaqiiqati alwaaqic ma aha in loo bannaynayo oo wixii muslim ka xaaraana gaalna waa ka xaaraam oo ilaahay waxyaabaha uu xaaraam yeelay cid kasta waa ka xaaraam gaal iyo muslimba ee gaaladuna way diiday amarkii ilaahay inay qaadato oo xaaraantii bay u badheedhay muslimiintuna amarkii allay qaateen oo xaaraantii bay ka fogaadeen yacnii qaabkaasay ku kala duwan yihiin mooyaane cala alqowli saxiix furuucu shariica waa lagula hadlayaa kafarada maadaamay sidaa tahay maaha in loo bannaynayo oo laleeyahay gaalo idinku saa doontaan yaala macnuu maaha ee waxa weeye iyaga ayaa markaa dhaldhalaalka adduunyo ku dagma ilaahay dariiqiisiina ka weecday sidaa daraaddeed iyagaa iska lehoo iyagaa markaa ku lumay idinkuse abaalmarin aakhiraa u heli doontaane oo dahab iyo fido markaa isticmaali doontaan yudaafu calayhim biakwaabin min fida waa yahay oo iyaga maalinta qiyaame ayaa markaa dadka mu'miniinta ah waxa weeyaan akwaab fido iyo dahab iyo nooc kasta iyo aaniyo markaa ka samaysan iyo abaariiq iyo nooc kastaba weelku noocu u yahayba maalinta qiyaame ee waxa weeyaan ahluljannaha lagu abaal mariyo mu'miniinta ah markaa jannada ayaa markaa idinku yeelan doontaan iyaguna ay cadaab iyo ciqaab mari doonaan ee iskaga fogaada macnuu saasuu dhacaya ee ma aha in la leeyahay gaaladu iyagu waa waa loo baneeyey ee looma bannayne xaqii bay khilaafeen waayahay baab اlistinjaa wa aadaabi qadaءi اlxaaja baab اlistinjaa istijada baabkeedii iyo wa aadaabu qadaa'i alxaaja iyo xaajada gudashadeeda aadaabteeda waa iska min baabi alcadfi alcaam cala alkhaas waa yahay waxa weeye aadaabu qadaa'i alxaajaba waa odrhaha guudoo caama wey oo istijada lafteedu aadaabu qadaa'i ilxaaja bay gudagelaysaa qadaa'u lxaajaha oo kortagii iyo xaaja gudashadii ah ayuunbay istijaduna ku guda jirtaa misna waa laysugu keen cadfay oo maxaa la yidhi baabulistinja haddii layska yidhaahdo oo keliya wayna ku fillayd baabulistinja haddii istijaaga layska daayo o layska yahdo baabu aadaabu qadaa'i alxaajana wayna ku fillayd laakiin shiikhu ogaan buu isugu cadfa marka istijadii iyo aadaabtii qadaa'ulxaajaha ayaa ay markaa oo aadaabulxaajahaasii caamsane oo istijo iyo kayrkeedba gudageliye ayaa waxa weeye ay baabu tahay yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa dakhala alkhala markuu suuliga galo ama meeshii uu waxa weeyaan kortaga ku gudanayay ay bimacnaa ida araada dukhuul markuu rabo inuu galo ama idaa sharaca dukhuul markuu guda galo markaa gelitaankii yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa dakhala alkhalaa markuu suulidii iyo meeshii khalaaga khalaa waxaa loo yidhi khalaagu waa bannaanka bannaan waxa loogu tilmaamay yacnii qaadi alxaaja yanfaridu bihi ka xaajada gudanayaa ku gaar noqda oo had iyo jeer dee qofka suuliga lalama galo ama bannaan ha noqotee meesha ku xaajo gudanayo dabeedna khalaa waxa loo yidhi had jeer qofkan xaajo gudanayaa ku keliyooba oo halkaa cid uguma tagto dabeedna waa meeluu la gaar noqdo weeyo xaajadiisa gaar ugu soo guto marka xaaladda uu kortaga markaa uu samaynayo ee uu xaajo gudanayo waxa loo sunneeyaa an yaqdama inuu hormariyo rijlahu lyusraa adinkiisa bidix inuu hormariyo biitifaaqi ahlicilmina waa laisla ogoliya sida imaamu nawowi iyo kayrkiiba ay kusoo naqliyeen inay sunno tahay oo fiican tahay adinka bidixda inaad hormariso meeshaa lagu xaajo gudanaya suuligay wixii la mid ah taa iskuma diidana yustaxabu waxaa loo sunneeya idaa dakhala alqala an yaqdama inuu hormariyo rijlahu lyusra adinkiisa bidix oo wayaquula uu yidhaahda bismi illaah bismillaahda adigu khilaaf aad iyo aad u badan baa ahlulcilmiga dhexdooda kaga jira ma la odhanaya mise lama odhanayo waayo marka waxa weeye xadiista sixadooda la hubaa kumay darin lafdiga bismillah illaah laakiin xadiis marka aada laysugu haysto ahlulcilmiga in badan ishaad ku xukumeen ayaa bismi illah ku daraya marka wuxuu yihi waxaa lo odhanayaa bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubhi walkhabaa'is macnaha wuxuu dhihi bismi illaahi ay adkhuluhu ilaahay magaciisa ayaan ku geli allaahumma ayaa allaahu allahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubsi baan kaa magan geli masalan shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaa'isi kuwooda dhadigdirkaba waan kaa magan gelayaa shayaadiinta labkooda iyo dhadigoodaba allow iga badbaadi waxaa kaloo lagu macneeyey oo khubs marka la yahdo yacni saasay noqon waxaa kaloo lagu macneeyay min alkhubhi iyo wlkhaba'is oo la yidhahdo min alkhubhi sharka ayaan kaa magan gelaya shar dhammaantii ayaan kaa magan geli iyo wlkhabaa'ihi khabaa'istuna ay shayaadiintii noqoto ee yacni wa ahlihi iyo sharka ehelkiisa oo shayaadiinta ah. intaba waan kaa magan gelaya allahayow shar iyo ehelkiisaba waan kaa magan gala sidaana waa lagu macneeyey macnaha saasuu odhan oo maadaabo ay iska ma'wa shayaadiin tahay had iyo jeer meel shayaadiintu u hoyato suuliyada iyo meelaha waxa weeye laga fiican yahay ayaa waxay noqonaysaa inaad dikri ilaahay ku gasho oo aad tidaahid ilaahay magaciisa subxaana wa tacaala baan ku geli anigoo waxaanan ilaahay ka magan gelayaa markaa shar dhammaantii iyo ehelkiisa baan ka magan gelayaa ama waxaan ka magan gelayaa min alkhubuthi markaa shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaaisi kuwooda dhadigba macnaha shayaadiin noocay u yihiinba lab iyo dhadigoodaba allan ka magan gelaya waidaa kharaja markuu ka soo baxayo minhu suuliga xaggiisa markuu ka soo baxayana qadama wuu hormarinayaa alyumna ay rijlahu lyumna adinkiisa midig ayuu soo hormarinaya wa qaala waxaanu odhanayaa gufraanak ay as'aluka waxaan ku weydiisanayaa allow qufraanaka bimanaa masdarkaa ficilkii waa xadfan yahay waxaan ku weydiisanayaa dembi dhaafkaaga as'aluka yani waxaan ku weydiisanayaa qufraanaka dembi dhaafkaaga marka uu iska soo baxayo suuligana wuxuu ohanaya qufraanak oo macnaheedu yahay ilaahow dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaya alxamdu lilaah mahad allah iska alladii allahaasiyo adhaba iga tigsiiyey canii aniga aladaa dhibka oo wacaafaani iga caafiyey allahaasaa mahad iskale laakiin intan dambe ma sugna markaa sidaasi buu odhanaya wuxuu odhanayaa ilaah waxaan ku weydiisanayaa dembi dhaafkaaga mahadna waxa iska leh allaha iga tegsiiyey dhibkii waayo qofka marka ay saxaro iyo kaadiyo wax la mid a waa dhib ee icaafiyey taasibaa allahaasaa mahad iska leh waqhtiyada qaarkood baa waxay tilmaamaa caafimaadka yacni iyadoo muhiimadiisa iyo qiimihiisa la tilmaamayo ayaa nin lagu yidhi bay yidhahdeen haddii waxa weeye masalan wixii aad u baahnayd ama fujaansha ama waxay doonaysaba ha noqotee fujaanka yareesha ha lagu soo hordhigo oo aada liqi kari weydo kaaba degi waayo oo la hadda degista uu kaa degayo hantidaada barhkeed baa lagaa siinaya in kabadaasi kaa degto hantidaada kala badh ayaanu kaaga iibinayna ma siisan lahayd oo ma hadal bay leedahay buy hawa siisan lahaa <clears throat> waa yahay markaad kabadii liqdo haddii lagugu yidhaahdo kabadaasi kaa soo bixi mayso balliqda e ha kaa soo baxdo waa taas ilama hantida barhkii hadhay inaad bixiso mooyaan maxaad yeeli lahay wallaahi barhka hadhaan dhigi lahaa bu hadal kale ma male muxuu sameeyaa gebigaaguba noloshaaduba caafimaadkanubay ku xidhantah bakeerigaa shaahay hadduu kaa degi waayo hanti oo dhan haddaad leedahay wax ah iyo wax kalgacal ah iyo wax raaxa ay ku leedahay haba yaraatee ma jirto wax allaali waxay kuu taraysaa ma taajir baan ahay oo diyaaradaan leahay maxay kuu biirinaysaa haddaana daqiiqad hantidaada ku raaxaysan karay haddaad liqdo ee calooshaada gasho oo lagu yahdo kaa soo bixi mayso ilamaa inaad hantidaadaba bixiso mooyaane ama qalliin ha lagugu samaynayo ama si kale ha kaaga soo baxayse ilowba ilow hantidaadao dhan waxaad ku bixinaysaa adeer iga soo saara waxaa igu jira yaa muslim oo iga soo saarunbaad odhanaysaa hadal dambe ma jiro marka maalan sidaa daraaddeed baa ay ducadani mawdica ugu habboon tahay laakiin ducada dambe ma ansixin wayactamidu wuxuu cuskanayaa fii juluusihi fadhigiisa calaa rijlihi lyusra adinka bidix markuu suuliga fadhiyo miisaanka xagga bidix ayuu isu yara ciirinayaa buu leeyahy wayansibu wuu taagayaa alyumna adinka midigna wuu taagayaa laakiin miisaanka xagga bidxdu isugu yaro geynay waxay yidhahdaan had iyo jeer wax daliila ma laha laakiin waxay yidhahdaan ashalu likhuruujihi in markaa saxaaradu ka soo baxdo taasaa u fudud taasaa u fudud marka waxay tilmaamaan bacdu ahlilcilmi waa adiba ahaan iyo dhakhtar ahaan bay sidani u debacsantahay waa hadday adibaduna sugtoo dhakhaatiirtu sidaa sugto eh laakiin daliilkeedu ma sugna adilada kusoo aroortay ma sugna ee qofku inuu xaalad ictidaalo si caadiya ah isaga fadhiisto ayuunbaa saxa mar haddaanay daliil lahayn shaygu mar haddaanu daliil lahayn waxa weeyaan qofka sidaan u fadhiista iyo xaggan isu ciiri lama odhan karo inuu si caadiya ah isaga fadhiisto oo degan ayuunbaa muhima qaabkaa waxaa loo fadhiisan karaa un haddii adibadu sugto oo dhakhaatiirtu tidhaahdo caafimaad ahaan dhinaca in miisaanku ku yara bataa fiican iyagoo yidhaahda mooyaane laa yuctabar waayo daliil ma leh wayastatiru wuxuu isku qariyaa oo isku asturaa bixaa'itin derbi aw hayrihi ama wixii la mid ah derbi ama wixii la mid ah ayuu isku qariyaa oo waxa weeye inaad isqarisaa marka aad xaajo gudanayso waxay u kala qaybsamaysaa sunno iyo waajib adigoo dhani inaad qarsoontahay oo lagu arki waayaa waa min baab alistixbaab waa sunne adigoo dhan inaad muuqan weyda oo aada wada qarsoonaataa in cawrada la qariyaana waa min baab alwujuub oo waa waajib oo iyadu waa qasab suuragal maa in adigoo cawradaada la arkayo ama aad kaadido ama aad saxro gudato suuragal ma taasi waa shay waajib ah inaad dadka indhahooda iska qariso cawradaada aada qarisaa laakiin adigoo dhan inaad qarsoontaa wa iska sunni oo hadduu geed isku beego madaxiisu halkaa ka muuqanayo inuu hawl watana la og yahay yacni waa laga fiican yahay oo sunnadu waxay tahay inaad wada dhuumato aan lagu wada arag waqa halkaa fadhiya lagu odhan taasi baa fiican laakiin waajib maa in si cawradaadu qarsoontaa iyadu waa laabudda waa waajib sharciya wey oo ma dhici karto in adigoo qaawan lagu arkaa wayubcidu wuu fogaadaa in kaana hadduu yahay fi lfadaa'i mid ku sugan meel bannaana hadduu yahay waa inuu fogaadaa haddaanay meel suuliyoo la gelaya iyo ahayn ee loo kortegayo bannaan cidla xaggaa la qabanayo waa inaanad meelaha dhow fadhiisane waa inaad fogaataa oo libidhaa walaa yaxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaaluma aha walaa yaxilu lahu xalaalu ma aha walaa yaxilu xalaalu maaha lahu isaga an yaqdiya inuu ku guto xaajatahu xaajadiisa iyo kortagiisa inuu ku guto fii ariiqin wado meel wado ah ay ariiqu naas wado la marayo ma aha ariiq mahjuura ah, ariiqa haddii la yskaga tagu mahjuur yahay dhib male sida wado baaba'day oo xagaaf beri baabuurtu mari jirtoo baaba'ay oo kale haddaad iska fadhiisato dhib male mar haddaanu meel la maraya ahayn laakiin ariiqi naas sida xadiista ku timid ariiqa dadka macnaha waa ka la marayo markaa waddo ummaddu marayso inaad fadhiisataa wax dhici kara maaha aadaabta islaamka waa khilaafsanta waddo markaa madruuqahoo la marayo ayaan ku xaajo gudanayaa wax dhici kara maaha waayahay aw maxalli juluusi nnaas ama meelaha dadku fadhiistaan inaad ku xaajo gudataa iyadana waa mamnuuc wax bannaan maaha meelaha dadku ku sheekaystaan iyo ay fadhiistaan inaad hawl ku gudataa wax dhici kara maa aw taxta alashjaari almuhmira dhirta midha bixisay hoosteeda in lagu xaajo gutaana waa la mid ama dhirta midha bixisay ha noqoto ama dundumooyinka ha noqoto inagu dundumooyinna waa leenahaye waxa weeye ha noqoto meel cidi fadhiisan karto had iyo jeer dundumooyinka waa la hadhsadaa soo maha si caqiiba leh waxay noqonaysaa waa mamnuuc meelaha harka loo imanayo ama midho ahaanta loo imanayo oo had iyo jeer dhirta midhaha leh ee haddii doonto har kaleba aan lahayn ee laga yaabo dadku inuu midhaha gurto suuragal maaha hoosteeda inaad u fadhiisato oo adhuu qofkii ku istaago ma suuragal ah aw amase fii maxallin meel inaad ku xaajo gudataana ma bannaana maxalkaasi oo fii maxallin yudii uu ku dhib mudanayo bi isaga annaasu dadku meel dadku ku dhib mudanayo iyadana ma bannaana ama urah ka soo gaadhayso ama sawd iyo waxa ka soo gaadhaye ma bannaana meel dadku dhibsanayo asalkeedaba baabkan marka la joogo waxa loo baahan yahay waxa weeye qofkii in allaaliya intay xaaladiisu asturnaan karayso inay asturnaato in allaaliyintii xaaladiisu asturnaan karayso hadday muuqaal tahay waa inaanu muuqanin meeshuu ku xaajo gudanaya hadday cod tahay haddii ama waxa weye hadhow sawd ay samayso haddii caloosha xanuunaysa wax la a ah, lama rabo waa inay meel qofkii ku asturnaan karaya dhammaantii ay noqotaa marka runtii xitaa marka dhismo la samaynayo waxaa muhim ah dadka injineeriinta ee dhismaha samaynayaa inay ka dadaalaan had iyo jeer suuligaya inay kala durkiyaan barta dadku fadhiisanayo sida kijadii oo kale kijadii iyo suuligii haddii la isku soo dhoweeyo yani suuragal maa yani arrin saxa maa waa halkii dadkii suuligii waxa weye qofku markuu xaajo gudanayo xaaladiisa allaa og si ay noqon doonto inay sawd samayn doonto inaanay waxba samayn doonin isma oga halkana haddii dadkiiba fadhiyo taasi waxay noqonaysaa isku fashilin arrin saxa ma isku fashilin bay noqonaysaa marka waxaa haboon xitaa suuliga meesha laga samaynayaa inay tahay meel qofku noocuu u yahayba ku asturnaan karo oo haddii masalan ay calooshiisu sawd samaynayso iyo wax la mid a aan bulshadii soo gaadhay laakiin haddii qofkii uu dhibsado marka caloosha xanuuntoo qura waxa weeye dadkii fadhii waado meeshii diido qaabkeedii yani arrin sax maaha maaha isagu dhibuu la yimi oo isaga eed ma leh ilaa halkan aan la yidhi ku xaajo gudo dhibaatadanina way haysaa wax lala yaabay isagu maa laakiin eedda waxa leh cidda markii horeba tidhi qolayna halkan fadhiya qolayna halkan ku xaajo gudo taasaa eedda leh marka marka horeba waxay tahay intii wax la kala asturi karayo ama la kala durkin karayo ee suuligii masalan laga durkin karayo meeshii dadku fadhiisanayay in laga durkiyo dabeedna qofku halkiisa si nafis ah oo aanu warwarayn oo marba islahayn qofbaa halkan fadhiya uu u xaajo guto marka wuxuu meeshuu ku xaajo gudanaya waa inay noqotaa maxal aanu dadka dhibaynin maxal aan dadka dhiba amana waxa weeyaan waxaa ka soo baxayeen ama sawd ha noqoto ama ur ha noqoto meel aanu waxba u geysanayn cidna ee qunyar isaguna hawshiisa gudanaya dadka kalena kun yar hawlahooda wadanaya <clears throat> walaa yastaqbilu qibla qibladii u jeesan maayo aw yastadbiruhaa ama u daba jeedin maayo xaala qadaa'i alxaaja xaaladda uu xaajada gudanayo markuu suuliga u fadhiyo qiblada u jeesan maayo una daba jeedin maayo marka waxa weeye ahlulcilmigu way isweydiiyaan ma waxay ku gaar tahay bannaanka meelaha bannaanka ah mise meelaha dhismaha lahiina waa la mid labada qowlba waa jiraan laakiin waxaynu rajaxaynaa inay bannaanka gaar ku tahay ee waxa weeyaan meesha dhismaha leh haddii xitaa loo jeesto ama loo daba jeediyo aanay dhib lahayn inkastoo iyada lafteeda ay fiican tahay suuliga marka hore la samaynayo taa lafteeda in laga dadaalo si khilaafkaasi ah lafteeda aan loogu sii dhex dhicin maadaama masaladu ay marka dhowrka qowle ku jirtaba xoogooda iyo qiimeyntooda uu leeyahay oo la og yahay masalada aqwaasha ku jirta dhowrka ah. marka wuxuu yidhi qibladii u jeesan maayo aw yastadbiruha ma u daba jeedin maayo xaal qadaa ilxaaja waa liqowlihi sala allahu aleyh wasalam qowlkii uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam idaa ataytum alqaa'ida markaad tagtaan meeshii kortagga qaa'idka had iyo jeer asal ahaan waxa layaha meesha gudan makaanka munqafidka ah dabadeedna waxaa markii dambe loo isticmaalay oo uu ku caanbaxay saxarada lafteedii bimacnaa meesha aa ku xaajo gudanaysaan markaa tagtaan falaa tastaqbilu lqibla qibladaha qaabilina biqaa'idin saxaraha la qaabilina iyo walaa bowlin toona walaa tastadbiruuha hana u daba jeedinina walaakin shariquu aw qaribuu laakiin baryaysta ama galbeedaysta shariqu baryaysta oo bari u jeesta oo uqaribu ama galbeed u jeesta muttafaqun calayh waxay noqonaysaa qofku xaaladda uu xaajo gudanayo waa inaanu u jeesanin qiblada dhabarkana waa inaanu u jeedin laakiin waa inuu labada jihee kale tuu doonayo u jeestaa ama qoraxi ha ka soo baxaysa ama dayaxa ka soo baxaye ama ha sii dhacaye farqi ma leh qoraxda iyo dayaxa iyaga waa lala qaabilaya waana loo daba jeedinaya dhibaato kuma jirto laakiin waxaa la iska ilaalinayaa qiblada uun in loo jeesto ama loo daba jeediyo halkan shariquu aw qarribuuna waxa weeye marba jihada uun bay la waxa weeye wareegaysaa oo haddii ay qibladu kaa xigsato bar iyo galbeed marka labada jihe kale ayuunbay noqonaysaa u jeesta marba waa jihada ay kaa xigto laakiin nebigu sala allah alay wasalam xadiiskan markuu lahaa wuxuu joogay madiina madiinana qibladu waxay ka xigtaa koonfur oo koonfur baa loo tukanaya sa awdeed baa nebiguu leeyahay bar bariyo galbeedkaa doonaysaan ujeesta oo koonfurtaasoo qibladii ahna ha u jeesanina hana u daba jeedinina innagana waa inoo waqooyi qibladii marka xadiisku innaga iyaga isku sibuu inoogu dhacaya laakiin markay hadhow qibladu xagga kale kaa marto ee maalan ay galbeed quma noqoto sida markaad carafo joogto oo kale maalinta carafo oo kale dee halkaasaa loo wada tukanaya waa galbeed quman qibladii xaggaasay kaa xigtaa ama jihooda bari markaad ka xigto Ah, xale galbeed markaad ka xigtay aad bari u jeesanayso iyadana waqooyeysta ama koonfuraysta bay noqonaysaa marka almuhim waxaa la yska ilaalinayaa qiblada in loo jeesto ama loo dhabar jeedo ama labada jihe ee qiblada ka soo hadhay dhibaato kuma jirto faidaa qadaa xaajatahu xaajadiisa markuu guto istijmara wuxuu ku istijmaarsanayaa bialaaati axjaar saddex dhagax ayuu iskaga tirayaa iyo wanaxwiha wixii la mid ah ee dhagxaanaan aan ahayn ama qoryo ha noqoto ama maro ha noqoto ama masala suufti ha waxay doonaysaa ha noqoto ayuu iskaga tiri taasoo tunqa lagu nadiifinayo almaxalla meesha lagu nadiifinayo maxalkaa wax ka soo baxeen lagu nadiifinayo uma intaa kadibna istanjaa wuxuu ku istinjoonayaa bilmaa biyuu ku istinjoonayaa wayakfii waxa ku filan alikhtisaaru inuu ku gaabsado calaa axadihimaa mid ahaan waxa uu tilmaamayaa saddex xaalaba way u bannaan tahay qofkii istijoonayay saddex wejiba wuu istijoon karaa inuu isticmaalo wax uu iskaga tirayo iskaga tirid qura inuu sameeyo ama dhagxaan ha qaato ama qoryo ha qaato ama softiga yaryara wax la layskaga tiro iska cudbigoo kale ah ha qaato oo clinigiska ha qaato wuxuu doonaya ha qaatee inuu wax aan sharcigu diidin in la qaato waynu arki doonaa waxyaabaa la diiday wax ka mid ah waxaan sharcigu inoo ogol yahay oo wax la yskaga tiri karaya in la qaato oo wuxuun iskaga tiro biyaana iska dhaafo wuu heli karaa biijmaaci ahli lcilmi dhibaatana kuma jirto iyadoo biyuhu meel kasta ka buuxaan oo suuliga qasabada ku xidhan yihiin ayaad intaad aanad biyahaba iska dayso waxa weeye iska biin kartaa uun dabeedna sidaada ku weyse tegi kartaa biyuhu shardi maaha in lagu maydhaa wejiga labaad ee bannaan waxa weeye inaad iskaba dayso softi iyo wax kale oo waxaad wax iskaga tirtaba oo suuliga biyo qura aad la gasho waxba kaleba aanad gacantaada ku qaadan suuliga aad gasho markaad hawshaada dhamaysato biyo khaliya aad nijaasada ku maydho oo aad sidaa iskaga maydho dhagxanna aanad qaadan qoryana aanad qaadan wax kaloo wax layskaga tirayana aanad qaadan ee biyaha qura aad ku istijoogto taasina waa kuu bannaantahay biitifaaqi ahlilcilmi waxa kaloo bannaan inaad labadaba isku darto maadaamaan wixii cibaado ahayn nebiga kama sugna sala allahu alay wasalam isagoo labadaba isku daray laakiin sideedii u bannaantah waayo shayga cibaade maaha waa min baabi isaalati najaasa meesha najaasada in laga suuliyaa unbaa la rabaa haddaad doonaysad gebigada waxaad ku furtaa oxygino meeshan waxaanuun in laga baabiyaabaa la rabaa oo aanay jirin nijaasadanunbaa meesha laga tiraya marka haddaad intaad wax iskaga biiso dabadeed biyahana ku sii maydho labadaba isu raacisana tacabudi maaha oo shay lagu odhanayo waa tacabudi iyo xaggaad bidcada ula timi nebigu ma samayne macnuu maaha hada min baabi izaalat nijaasa nijaasaduun inaad iska tirtaa umaa la rabaa saddexda taad samaysaaba way ku bannaantay intuu ku tilmaamaya waa intaa wuxuu istajmara wuxuu ku istijmaarsanayaa bialaaati axjaar iyo wanaxwiha saddex dhagax iyo wixii la mid a ayuu ku istijmaarsanaya oo tunqaa lagu nadiifinayo almaxalla meesha markaa saddex waa inaanay ka yaraan laakiin haddii ay nadiifin weydo waa laga badin karaa waxaana sunnaha in tiro isdheer laga dhigo shan ama toddoba iyo wixii la mid a ah. lamana mid ahaa gagabaysiga oo isagu maxaa lala yimaadaa gagabaysiga saynu arki doono marka biyo la waayo tan lama mid aha biyo oo meel kasta ka buuxa oo suuligaagu qasabad leeyahay ayaa waxaa kuu bannaan inaad iska dayso oo iskaga tirto un wax faraana ka qaado maxaad biyowla geli weyday shardi maaha iyo gaaladaas sidaan samaysay wax jira maa biitifaaqi ahlilcilmi waa kuu bannaantay intaad biyaha iska dayso inaad iska tirto uun oo wixii intaad iska qallajiso iskaga soo baxdo oo lagu yahado miyaad biyaha isticmaalinaad tahayd waxba ma isticmaalin uma baahan way kuu bannaantay inaad biyo qura adeegsataana way kuu bannaantay inaad labadaba isku dartaana waa kuu bannaantay saa awadeed buu u yidhi uma istanjaa bilmaa biyo ku istijoonaya waxba umadani muhim ee marka awalanba inaad biyo ku istijooto xaq baad u leedahay waxaana ku filan buu yidhi inuu labadaba uu labada mid ahaan ku gaabsado inuu biyaha ku gaabsado iyo inuu dhagaxa ku gaabsado iyo inuu labadaba sidaa uu hore u tilmaamay israaciyo saddexda xaalaba ku bannaanta walaa yustajmaru laguma istijmaarsanayo birawhe digadii digadii waxyaabii xayawaanaadku dhigayeen ama saalo awr ha noqoto ama wax la mida ha noqotee laguma istijmaarsanayo iyo walcidaami lafihii lafihiina la qaadan maayo waayo kamaa naha nabiyu sala allahu alay waslam uu nebigu nahiyey sala alla alay waslam oo nebigaa diidey uu yidhi lafuhuna waa dacaamu ikhwaanikum min aljin walaalihiina jinka ah waa cuntadoodii ay isticmaalayeen ha ka wasahaynina waxa weeyaan inaad laf qaadato wax iskaga tirto suuragal maa waa xadgudub aad ku xadgudubtay qoladii jinka ahayd waayo laafahana aynu tuurnay ayaa hilib sidii hore ka waafisan oo ka qiimo badan loo saaraya oo ay ka cunaya marka ha ka kharibin oo ha ku xadgudbin waxyaabahan digadan iyo waxyaabahanna iska dhaafo oo wax iskaga tirin labadaa qodobba faraa ka qaad wakadalika waxaa la kale kullu maa lahu xurma wax kastoo xurma leh wax kastoo xurmo lehna layskaga tiri maayo warqad wax ku qoran yihiin iyo ama magac xurmo leh iyo wax la mid ah lama taabanayo oo la layskaga tiri maayo waxaa kaloo la mid ah xayawaan nool sac meel iska fadhiya inaad dabadiisa qaadato tayd waxbaan iskaga tirayaa suuragal maa waayo xurmuu leeyahay waa xayawaan nool wey ama qofku yahada fartaydaan wax iskaga tirayaa fartani xurmay leedahay lama ogola waa inaanay wax xurmale ahayn waxaanad wax iskaga tiraysaa wixii sharcigu diidayna wa inaanay ahayn shay sidiisa xurme uloo ixtiraam lehna wa inaanay ahayn shaygii ixtiraamka lahaa noolihii baa ka mid ah wax iska nool xayawaan iska nool inaad tahayd isagaan wax iskaga biinaya ama fartaadii lagacantii waa nooshahay inaad tahay iyada lafteedaan wax iskaga tiraya suuragal maa waa inaad wax u qaadataa oo aad markaa wax kale wax iskaga tirtaa iyo wax wax ku qoran yihiin wax noocaas waa inaanad waxba ku tirin fasl izaalaة الnajaasa wاlأshyaء الnajisa fasl waxay u tahay nijaasadii oo la suulinayo iyo ashyaada nijaasta ah ashyaada maxaa nijaasa iyo zuulinteedii labadaba wayakfii waxa ku filan fii qasli jamiic الnajaasaat nijaasaadka maydhistooda dhammaantood waxa ku filan cala albadani nijaasaadkaasoo ku sugan jidhka aw ithawbi ama marada ku sugan aw ilbuqcati ama boqcadda ku sugan boqcadda iyo dhulka halkaa lagaga tukanayo aw kayrihaa ku sugan waxa ku filan an tazuula inay suusho caynuha caynteedu canilmaxalli meeshaa inay ka zuusho ayaa ku filan lianna shaarica maxaa yeelay shaaricu alle iyo rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam lam yashtarid uma shardiin fii jamiici qasli najaasaati najaasaadka maydhistooda siday u dhan tahayba uma shardiin cadadan wax tiro ah ilaa fii najaasati alkelbi eyga nijaasadiisa mooyaane eyga nijaasadiisaoo toddoba jeer maydha la yidhi mooyaane nijaaso kaloo tira loo qabtay ma jirto muhiimaddu waa inaad nijaasada meesha ka saartaa oo fashturida waa loo shardiyey fiiha nijaasatu lkelbigii sabcu qasalaatin toddoba maydhood oo ixdaahaa midkood bituraabi ciid lagu daray fi lxadiidi almuttafaqu calayhi sida ku sugnaa xadiiska laisku waafaqay ee saxiixaynka sida xadiiska saxiixaynka ku sugan waxa weeye eyga waxa la yidhi toddoba jeer oo ciid tahay oo ciid lagu daray maydha amaa nijaasaadka kale waxba looma shardiyo nijaasada suuliyuun baa layidhi waxay ku suulaysaa unbaa kugu filan hal marna allaha ka dhigeen hadday mar ku suulaysi hadday laba ku suulaysa hadday saddex ku suulaysaba nijaasada inaad meesha ka saarto un wey qaab loo maydhayo iyo tiro la maydhayo iyo wax kale toona ma jirto xitaa bal shardigu ma aha in biyo lagu maydhaa marka dahaarada tacabudiga a ah lala imanayo laba qodob baa midun baa shardi ah saynu shalay soo arkayno ima almaa wa ima turaab dahaaradii tacabudiga ahayd ee weyse iyo maydhiya wixii la mid ah waxaa shardi u ah inaad biyo ku maydho ama waxa weeye aad gegebaysi la timaado haddaad biyo weydo laakiin tani midna shardi ma nijaasadu waa baab gaara iyadoo tacabudi maaha bal nijaasadii halkaa kaaga dhacdae cimaamada kaaga taallay haddii laxi gebigeedaba calaashato soo iduu markay doonaan maryaama calaashadaa oo ay kaa maydho iyadu gebigeedaba ka dhammayso way kuu daahiroobaysa ama adaan ogaynba roob helo ama mid waalane maydho aan midba kala garanay war xaggaad kaga bilowduy hadda majideeda de way iska daahirsamaysaa laakiin waysada iyo maydha iyo iyagu maxay u baahan yihiin niyo inama alacmaalu binniyati wainama likulli mriin maa nawa haddii mid isaga kaa weyseeyo dee ansixi mayso mid isaga kaa yimaadada uu iskaga kaa maydho kuya sug waan ku weysaynayaa adoon niyooda mooyaane weligeedba wayse noqon mayso aradeer faraa iga daaweeye amaa nijaasada uma baahna bal waxaa lagu daahirin karaa waxaan biyo iyo ciitoon ahayn imka caalamka oxygen baa wax lagu maydhaa waa aragteen baan filaya maryaa gebigoodaba maxaa lagu furaya gebigooda hawaa lagu furaya markaad u dhiibto doobigii marada markiiba hawuu saa u gelinayaa bahalkanana saasuu hal mar ugu dhufanaya adoo ah kaawiyadii waa ku dhiibaya biyaba muu taabsin waa waa daahir weeye saasay ku daahiroobaysa baabu isaalati najaasa waxaa shardi u ahu nijaasada in meesha laga saaro cala alqawli saxiix ama batrool ku maydh ama wax kale ku maydh ama wax kale muhiimaddu waa inay nijaasadani un meesha ka baxdo waa in waayo haddii nijaasadii meesha ka baxdo khalaas adiladana way ku timi waxaan ciid ahayn iyadoo lagu daahirinayo oo masalan haragii baktiga maxaa ku filan addabqu waa megdis megdistana biyo inay ku jiraan shardi waa mgdis bay u baahantay waxa weeye xajarulistinjaar dhagixii istijadii oo kale maxay u baahantay istijmaar inaanad biyaba taabsiin ciidna doonane aad dhagax ama qori ama mara yar gebigada meesha iskaga tirto wixii kaa soo baxay waa daahirin wey waayo waa min baabi isaalati najaasa waa najaase la suulinayo kabi oo kale waxaa ku filan sida xadiista saxiixa ku timi inaad dhulka ku xaquuqdo markaad kabaha nijaasku aragtee lagu yahdo kabta hoosteeda waxbaa kaaga yaalla aad masaajidka soo gelayso inaad dhulka kaga dhamayso deedna ad kabahaaga saa egto markaad aragto inay daahirowday aad salaada iska gasho adoo kabahaaga xidhan allahu akbar taasaa kugu filan waayo waa min baabi isaalat najaasa isaalat najaasa cala alqowl asaxiix waxaa ku filan nijaasadanun meesha in laga bixiyo haddaad laakiin qaadato ahlulcilmiga qolada tidhi biyuunbaa wax daahiriya sida shaaficiyadii agtooda macruufka ka ah dhib baa ku qabsan doona aduunbaa yaabyaabi hadhow markaa doobilo u tagtay uu gebigaagaba oxyjinku ugu furo maradaba ee kuu dhiibo aradeer anigu shaafici baan he biyo ku maydh ar naga tag biyo lahaan aduunbaa yaabyaabi laakiin saxiixu wuxuu yahay isaalatu nijaasa inay ku filan tahay in meesha laga saaro bs oo maradii kaa nijaasowday haddii oxygen saa loo geliyo un hawadaaso laguu dhiibo inay caadi tahay iyadaad moddo inay cusubtahay gebigeedi waa kugu filan tahay waayahay wlashyaa najisa ashyaada nijaasada ah asalku muxuu shiikhu hore inoo soo yidhi alashyaa waa adahaara soo inoma odhan iyo walmubaax saas awlina soo yidhi soo ashyaada asalku waa alطahaara iyo walibaaxa waa kii hore soo yidhi inuu shaygu mubaax yahay iyo inuu shaygu daahir yahayba asal oo ah iminkana waa sidii uun ashyaada asalku waa inuu daahir yahay waxa nijaas lagu xukumaa waa daliil cad oo tusiyey binajaasati waana ashyaa kooban inta nijaasadaa waa wax kooban oo la tirin karayo ama ashyaada daahirka ahi laa cadad walaa xasr tiro iyo koobitoona maleh marka wuxuu yihi ashyaada nijaasadahi kow waa bowlul aadamiy qofka bani aadamka ah kaadidiisii ahlulcilmigu waa ku ijmaacsan yihiin kaadida qofka bani aadamkaahi inay tahay nijaas allahuma ilaa ilmaha yaree dhashay ee weli aan cunto cunin ayaa qowl iska shaad ah uu dahaaro ku xukumay oo daawudu daahiri iyo shawkaani iyo culimmada qaarkood yidhahdeen war malaa kaadidaa yari ka yari malaa waa daahiri iyaduna qowl saxa maaha oo qowl qiimale ma aha waxay noqonaysaa nijaas weeye laakiin waa nijaaso fudud waa nijaasa khafiifa nijaaso nooc fudud ah weeyaane laakiin daahir ma tusinayso ilmaa yar in la yidhi kaadidiisa biyo ku shuba ahlulcilmigu sidaa daraaddeed in badani qowlkaasoo kale ma ictibaariyaan markiiba waxay kusoo naqliyaan biijmaaci ahlilcilmi kaadidu inay tahay qofka bani aadama ka soo baxda ha yaraadaase weynaade eh inay nijaaso tahay ijmaacan bay yidhaahdaa runtii ijmaacantaana dhibaato kuma jirto haddii sida loo daayo waayo qiilka ku jiraa qiil macnole maaha ilmaha yaree wiilka ah baanu ku jiraaye inan yarna kuma jiro khilaafku qof weynna kuma jiro wacadiratuhu qofka saxaradiisuna iyadaan yaraan iyo weynaan loo kala qaadin bilijmaac iyaduna waa nijaas qofka saxaradiisa wacadiratuhu saxaradiisa saxaradii ka soo baxaysa qofka hadduu yar yahay hadduu wen yahay ijmaacan iyaduna waa nijaaso wadamu dhiiggiina waa nijaaso adigu dhiiggaa tafsiil baa ku jira waayo dhiigga qayb lagu ijmaacsan yahay inay nijaaso tahay bani aadamka ka soo baxa wuu jiraa oo waa dhiigga labada jid ka soo baxa sida xaydkii nifaaskii istixaadadii dhiiggaa labada jid ka soo baxaya ijmaacan waa nijaas amaa dhiigga kale waa mas'ala khilaafiya inkastoo ahlulcilmiga qaarkood imaamul axmed iyo kayrkiiba ay qaab ijmaac ku soo naqliyeen oo markii la weydiiyey imaamul axmed raximah llahu taala raxmatan waasica dhiigga iyo mantaga ma isku meel bay kaa joogaanoo hawshaa ka warran markii la yidhi wuxuu yihi addamu laa yukhtalafu fiihi waxa weeye dhiigga isaga layskuma khilaafin oo bimacnaa laa yakhtalifu fihi naas dadku iskuma qaban oo dhiigu kaanamaa itifaaq waa bitifaaq ama alqayxu waxaa leeyahy amalqay uu mantagi iyo waxyaabaha miyaa fakhtalafa bihi nnaas dadku way isku qabteen buu mas'ala khilaafiya weeyi imaam axmed oo kale marka ahlulcilmi badan oo imaamu nawowi iyo ibnu mundir iyo ka mid yihiin ayaa tilmaamay dhiigga waxa weeye bani aadamku inuu nijaaso yahay ijmaacan yidhi lakiin runtii ijmaacaasi ma jiro waxaynu leenahay dhiigga aan labada jid ka soo bixin saxiixu waa inaanu nijaaso ahayn ama ha yaraada ama ha badnaadee laakiin shiikhu khilaafka isagoo ku dhisaya isagu muxuu maray dhiigga bani aadamku inuu nijaas yahay ilmaa inta laga reebo mooyaane halkan kaga reebaya mooy isagu nijaasadii buu maray waana qowl jira oo ahlulcilmiga qayb baa xitaa ijmac soo naqlisay laakiin waxaynu leenahay saxiixu wuxuu yahay dhiigga bani aadamka in la kala qaado oo wixii labada jid ka soo baxana xukum gaara la siiyo wixii jidhka caadiga ah ka soo baxana xukum gaara la siiyo oo la yidhahdo waa daahir wadamu dhiiggina waa nijaas buu yidhi ilaa anahu yucfaa waxa la cafiyaa dhiigga xaggiisa can dam lyasiir dhiigga intiisa yar waa la cafiyaa buu yii dhiigga intiisa la cafiyaa laakiin qowlka xooga badan leh waa tafsiilka aynu marnay oo ah dhiigga bani aadamka wixii aan labada jid ka soo bixin inuu daahir yahay dhibaatana aanu lahayn wa miluhu waxaa la mid ah addamu lmasfuux dhiiggii oo min alxayawaan alma'kuul ka yimi xayawaan markaa la cunayo hilibkiisa duuna aladii yabqa fi laxmi aan ka ahayn kii ku hadhay hilibka dhexdiisa iyo walcuruuqi xididada ku hadhay oo fa innahu kaasi daahirun daahir wey wuxuu yidhi waxaa kaloo nijaaso addamu lmasfuux dhiigga qulqulaya marka la gowraco xoolaha dhiigga xawdahaya kaasina waa nijaas waana mujmaun calayhi mid lagu ijmaacsan yahay oo ahlulcilmiga in badan baa ijmac ku soo raray dhiiggaasi inuu nijaas yahay xaaraanna yahay labadaba yahay marka dhiiggaasi isagana halkaa inaga dhig dhiiggaa qulqulaya amaa dhiigga hilibka ku dhex ama xididada ku dhex jira ka noocaasi waa daahir dhibaata kuma jirto dhibaata kuma jirto waxa weeye marka hilibka la karinayo kale waxaa laga yaabaa inaad aragto markuu islabarogayo dhiig miidhan oo soo kor maraya hadhow maraqa isu bedele marka dhibaata kuma jiro haddii xitaa ceedhinkiisa lagu cuno ayaabaan dhib lahayn oo dee hilibka ceedhin waa lagu cuni karaa sharcan sida adilada ku sugan dhibaatana kuma jirto ahlulcilmiguna iskuma khilaafin oo masale khilaafiya maaha lakiin dee inagu bahal baynuu qaadanaynaa sooma hadduu mid qac ku siiyo mise soomaalida lafteedu waa ku yaro dhufataa shaki male waa ku yaro dhufataa qiil bay u samaystaanoo maxay yidhaahdaan geela oo kale waxaa jira cad ammaan la yidhaahdo oo halkan kuriska ku jiro oo sidan ahoo ceedhinka dhag lagaga se iska bisil yahay waa qiilay samaysanayaan xagu yaa ku yidhi waa bisil yahay hilibko dhan baa lagu cuni karaa halkaasoo qurama dabeedna kaasoo kale markay qalayaan geela qaca ku siiyaanoo markaasay iska cunaano kani waa ka duwan yahay markaasyaa ku yidhi waa ka duwan yahay waa isku mid hilibku min awalihi ilaa akhirih cirin waa lagu cuni karaa waayah marka wuxuu yidhi dhiigga meelaha iskaga sugan isagu waa daahir wa min anajaasaati waxaa ka mid a ah najaasaadkii bawlu kaadidii iyo warawthu digadii kullu xayawaani xayawaan dhammaantii oo muxaramin aklihu cunistiisa la xaaraam yeelay xayawaan kastoo hilibkiisa in la cunaa ay xaaraam tahay waxa weeye kaadidiisa iyo saxaradiisuna waa xaaraam xitaa dameerii kulay ku tahay mar haddaan hilibkiisa la cunayn kaadidiisa iyo ka carar oo faltidiisaas waa nijaas weeye mar haddaan hilibkiisii xaaraam yahay fadalaadkiisaa ka soo baxaya kaadidiisa iyo waxaasina waa nijaas wasibaacu habar duqaagii kulluhaa dhammaanteed najisatun buy waa nijaas waa qowl jiroo ka mid a aqwaasha ahlulcilmiga shiikhuna qowlkaasuu maray lakiin runtii waa laga fiican yahay qowlkaa mafhuumka xadiiska qullataynkai ay deliishanayaan iyo waxa weeye xadiista kale ee la midka ah ee ay markaa u deliishadeen maalan kuma filla in xayawaankaasi nijaaso yahay ma ku filla ee waxaynu leenahay saxiixu halkan iminka meeshaynu masalada ku kala bastin lahayn ma aha ee xayawaanku waa inuu daahir yahay xayawaanku waa inuu daahir yahay habar duqaadu imanka maxay ka dhigayaan iyagu libaaxii iyo shabeelkii iyo waxyaabahaas haremacadkii iyo xayawaanaad hilib bahalahaasi inay yihiin maxay nijaas laakiin sax maaha wixii daliil ku sugnaado eygaa afkiisa ah iyo masalan doofaarka oo isagana baktigiisa iyo waxyaabahaas ama waxa weeyaan ahlulcilmiga in badanee damcaynayna ku xikaayoodan ijmaac binajaasatihi mooyaane oo isaguna runtii aan ijmaacu jirin mooyaane xayawaanku waa daahir wey eyga laftiisu xitaa afkiisaa iyo inihiisaa daliilku ku yimi mooyaane intiisa kale wax lagu nijaaseeyaa ma cadda shaaficiyadu haba yidhahdeen waa nijaase marka waxaynu leenahay habar dugaagu nijaas maaha cala alqowl saxiix waa daahir laakiin shiikhu wuxuu maray isagu habar dugaagu inuu nijaas yahay habar dugaagu inuu nijaas yahay ka annamaa jirhkiisi iyo wixiisi haddaynu taabanno uu nijaas noqonayn lakin nijaas maaha waa caadi wey wakadalika almaytaat bakhtiyadiina waa la mid iyaguna waxa weeye waa nijaaso bakhtiguna siduu dhan yahayba waa nijaas ilaa maytat alaadamiyi qofkii aadamiga ahaa maydkiisii mooyaan bakhtigiisii mooyaan qofkii aadamiga ahaa bani aadamku xayan waa mayitan waa daahir maydkiisu nijaas maaha maydkii dhintay haddaad biyahaad ku weysaysanaysa intaad gacantiisa soo qabato geliso biyaha waad ku weysaysan kartaa haddaynu laakiin nahna waa nijaas maxay noqonaysaa maydka gacantiisa biyaha haddaad geliso inay kaa nijaasoobaan laakiin maaha nijaas aadamigu waa daahir xayan waa mayita iyo wamaa laa nafsa lahu saa'ila iyo wixii aan lahayn dhiig socda nafsa bimacnaa dama iyo wamaa shay oo laa nafsa ay laa dama aanu dhiig u sugnaanin lahu isaga saailatun dariiriya dhiig socda wixii aan lahayna isna baktigiisu waxba ku yeeli maayo mar haddii la yidhi duksigiiba sharaabka ku rida oo hore u sii geliya markuu galo le wuu ku baktiyaya hadduu doonee maxay noqonaysaa kaa nijaasayn maayo wey xayawaanaadkii kale la midka ahaa xitaa kuwa roonroon ee aan dheecaanka dhiigga lahayn sida baranbaradiiy wixii la mid a kullu hada waa daahir wey hadday sharaabkii kaa dhex gasho dhibaata kuma jirto haddaanay dhib kale lahayn hadday laakiin dhib kale leedahoo aad leedahay suuligay ka soo baxdo dusheedaa qoyan taasi waa sheeko kale waa masale kale moogta markaa dee wax kasta oo suuli ka soo baxaaba gacan qofna ha noqotee waa dee wax waa nijaasaynaya marka maxay wax ku nijaasaysay waxaan saaran laakiin hadday keligeed halkaa marayso waa barambare ka yaaca waxba kama jiraan hadday sharaabka xaggaa uga baxday hadday ku dhex baktida midna waxba ku yeeli mayso wasamaku kalluunkii iyo waljaraadu ayaxi kalluunkuna waa wax kastoo badda ku nool kalluun baa la oo badda un mooyaane meel kale ku noolaanay kalluunkii iyo ayaxiina iyaduna waa la mid oo baktigeedu waxba ku yeeli maayo liannaha maxaa yeelay daahiratan waa daahir intaasoo dhani waa daahir waqaala nebiyu waa yahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi xurimat calaykum almaytatu waaddamu ila akhirihi ilaa akhiriha aayaddaasuu usoo qaatay inkastaan aayadda macnaha istidlaalkeedu daahir ahayn oo ay haddaynu lasii kala gurguro howl badan inala tegayso waayo ayaddu xaaraan bay ka warranta xaaraamtana kama dhalata nijaasi sida awadeed ba ahlulcilmigu waxay yahaan min baab alqawaacid kullu najasin muxaram walaysa kullu muxaramin najis qawaacidda waxaa ka mid ah kullu najisin muxaram wax kastoo nijaasahi waa xaaraam sharciga islaamka wax kastoo nijaasahi waa xaaraam laakiin walaysa kullu xaraami najis laakiin xaaraam oo dhani nijaas maaha xaaraan oo dhani nijaas maaha laakiin nijaas oo dhan ba xaaraana haddii shaygu lagugu yahdo waa nijaas inuu xaaraam yahayna waa bilijmaac laba iskuma hayso mar hadduu nijaas ba noqday waana xaaraan laakiin inuu xaaraam yahay ka dhalan mayso inuu nijaas yahay waayo halkaa haynoo joogto allah subxana wa taala